قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أحبائي في الله ودراسينتي كتاب كاني البيقونية waxaanu soo gaadhnay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala beytka koob iyo labaatanaad oo aan darsigeenna ka qaadan doonno aan ka bilaabi doonno haddii alla yidhaahdo ayadoo dersiga u dambeeyey aan ka soo bilownay xadiidka caaliga ah wa kullu maa qallat rijaaluhu calaa wa diduhu daka aladii qad nazala oo aanu kaga soo warranay xadiidka caaliga ah iyo xadiidka naasilka ah oo markii lasoo koobo macnihiisa aanu nidhi xadiidka naasilka ah waa xadiidka mar walba sanadkiisu uu yar yahay rijaashiisu ay yar yihiin xagga tirada oo ay u dhow yihiin nabiga sala allahu calayhi wa aalihi wasalam iyo tafsiilka aan soo gelinay naasilkana waxaa la yidhaahdaa xadiidka sanadkiisu iyo rijaashiisu ay fog yihiin oo ay ka fog yihiin nabiga sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waxaa kaloo oon soo qaadanay xadiidka loo yaqaano mawquufka oo aanu nidhi wixii loo tiiriyo saxaabada waxaa la yidhaahdaa mawquuf oo asagana qaybihiisii kiisii qawliga ahaa iyo kiisii ficliga iyo taqriiriga intaba aanu ku soo sheegnay waxaanu soo qaadanay xadiidka mursalka ah oo aanu nidhi wa mursalun minhu saxaabiyu saqot aanu nidhi ayaanu soo qaadanay qariibkaanu soo qaadanay kadibna xadiidka munqatica ah iyo mucdalka mudalaska oo laba qaybood u qaybinay intaa ayaan darsigeenni u dambeeyey aan jeclahay inaan dib idiin xusuusiyo biidnillaahi tabaaraka wa tacaalaa amaa darsigeenna caawa sida aan sheegay waana darsigii afraad waa darsigii shanaad saxiix waa addars alkhaamis insha allahu tacaala beytka koob iyo labaatanaad ayuu nooga bilaabanayaa wmaa yukhalif hiqat fiihi lmala fashaadu walmaqlubu qismani tala mualifku raximahu llahu tabaaraka jala wacala wuxuu leeyahay wamaa yukhaalifu hiqat fiihi lmala waa qeybta koobaad wey wamaa yukhaalif wamaa xadiidka yukhaalifu khilaafa hiqatun yacni wamaa xadiidka yukhaalifu khilaafa hiqatun nin hiqa ah fiihi dhexdiisa almalaa ay aljamaaca yacni xadiidka hore baanu ku soo marray xadiidka shaadka loo yaqaan haddii aad xusuusataan wuxuu ku dhihi doonaa wamaa yukhaalifu hiqatun fiihi lmala fiihi lmalaa fashaadu shaad baa la yidhaha xadiidka haddii aad xusuusataan xadiidka shaadka ah horay baanu ku soo qaadannay markaan soo tacriifinay xadiidka saxiixun lidaatihi waxaanu nidhi awaluha saxiixu wa huwa matasal isnaaduhu walam yushad isnaaduhu walam yushad shaadku waa xadiidkaas wey marka horey waxaan u soo qaxnoo nidhi shaadka waxaa la yidhaahdaa waa mukhaalafatu thiqati liman huwa awlaa minhu ama maxaa mukhaalafatu thiqati liman huwa arjaxu minhu waatan horey aanu ku soo qaadannay tacriifka haddaan mar labaad tacriifinno shaadka waxaa la yidhaahdaa maa rawaahu almaqbuulu maa rawaahu almaqbuulu mukhaalifan liman huwa awlaa minhu yacni tacriifkii hore kan waxaa way isku dhow yihiin maa rawaahu almaqbuulu waa xadiidka uu wariyo xadiid uu wariyo nin maqbuula mukhaalifan liman huwa awlaa minhu xadiidkaasoo maqbuulka ay uu wariyey oo ay khilaafeen liman huwa awlaa minhu ama uu khilaafay dad asaga ka hiqaysan ama ka maqbuulsan ama ka yacni ka ka xoog badan xadiidka nin maqbuulah oo ama hiqa ah nin maqbuul ahoo hiqo ah xadiidka uu ku khilaafay dad ka fiqaysan ama dad ka sii xoog badan ama dad ka maqbuulsan xadiidkaas baa waxaa la yidhaahdaa shaad ayaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa baan idhi maa rawaahu lmaqbuulu mukhaalifan liman huwa awlaa minhu aw haddaad doonto waxaad dhihi maa rawaahu thiqatu mukhaalifan liman huwa arjaxu minhu way isu tegayaan labaduba dhibaato ma leh macnaha waxaa laga wadaa waa nin fiqa ah oo lagu kalsoon yahay waa inagii soo marayy somahu awal waa saxiixu waa umutasil isnaadu walamshadacal idan fiqa yacni qofka markii shuruuda laga hela baa la yidhahdaa marka nin fiqa ah oo aan khilaaf oo khilaafa dad ka fiqaysan intaa dad dhahdo way kugu filanta ama inaad dada nin maqbuul ah oo xadiidkiisa la aqbalo oo khilaafay dad ka maqbuulsan ama khilaafsan ama khilaafay dad ka xoog badan ama jamaaca ha noqdeen ama jamaaca ha noqdeen ama nin ha noqdo hal mid ha noqdo yacni waxa weeye khaalafahu liman huwa arjaxu minhu aw khaalafahu liman huwa awthaqu minhu yacni cid ka maqbuulsan oo ka fiqaysan ayuu khilaafay aw cadadan ama cadad ka fiqaysan buu khilaafay ama hal nin oo ka fiqaysan ayuu khilaafay midkaa doontaba dhaho waxaad dhahdaa sheed waxaa la yidhaahdaa maa rawaahu lmaqbuulu mukhaalifan liman huwa awlaa minhu aw liman huwa arjaxu minhu laakiin marka uu khilaafayo waxaa la yidhaahdaa waa cinda tacaduri ljamci cinda tacaduri اljamci waa marka ayna suurtagal ahayn in la jamciyo waayo asal waxaad ogaanaysaan axaadiistu hadday iskhilaafaan yacni turuqda iyo waddada loo maro waxaa ka mid a horta in la jamciyo labada xadiid in la jamciyo kitaabka nushatu nadarka ah ayaa si wanaagsan eh, ibnu xajar casqalani raximahu llahu ogu sharxay iyo kutubta kale dabcan ka sii waaweyn ibnu salaax iyo nukadka iyo kulli waxa weeyaan waa mawduuc muxadisiintu agtooda macruuf ka ah yacni xadiidka marka hore waxaa la fiiriyaa labada xadiid in la jamcin karo mar hadday labada xadiid in la jamcin karay ay suurtagal tahay horta marka koowaad waa in la jamciyaa haddii la jamcin waayana kadib baa turuq kale loo isticmaalaa oo tarjiixa mathalan koodee xoog badan waxaa kaloo la yidhahdaa xagga taariikhda naasikh iyo mansuukh waa laga fiiriyaa in xadiidna hadduu naasikh yahay oo midka wax nasaqay taariikh ahaan midka dambeeya naasikh ayaa la yidhahdaa midkii horreeyana mansuukh baa la yidhahdaa marka waxaa laga yaabaa xadiidkani inuu mansuukh yahay taariikhdaa lagu kala saaraa marka ama ma ahane xadiidkani waxaa weeye xadiidkan buu ka sanad xoog badan yahay ayada waxaan dhihi doonaa marka haddii saa noqoto ziyaadatu hiqati maqbuul qaacido kale wa iyadana ziyaadatu thiqati maqbuul yacnii ninka e, hiqada ah ziyaadadiisu mar haddayna ka hor imaanaynin qolyahan kale waa maqbuul waa la aqbalayaa idan waa qaacido kaloo iyadana muhiima oo la yidhaha ziyaadatu hiqati maqbuula marka haddiiba mar uu ninkan maqbuulka ee hiqada ah uusan khilaafaynin liman huwa awthaqu minhu waxaan leenahay asna uu hiqa sabti a yahay waxaan leenahay ziyaadatu hiqati maqbuul waxaa hore idinku ballanqaaday kitaabka hadduu dhammaado haddii aan la yidhaahdo inaan ayi mas'alo kastaabi culummadu tusaalaha ay ka bixiyeen inaanu ka bixinno marka taqriiban kitaabka laba jeer baanu qaadan doonaa mar sidan buu noogu dhammaanayaa markan labaadoon soo bilowno oo ama hal habeen ha noqoto ama laba habeen ha noqoto eh waxaan ka bixin doonnaa marka ayi mas'alo walbaaba tusaalaan ka bixin doonnaa si ay idinku noqoto yacni shaygan iyo tusaalihiisu marka haddii uusan fiqadu khilaafaynin xadiidka uu la yimid ama waxa uu la gooni noqday hadduu ka hor imaanayo sheed baa la yidhaahdaa baan nidhi haddii uusan ka hor imaanaynina waa ziyaadatu thiqa maqbuula ayaa la yidhahdaa qofkan fiqada ah ziyaadada uu qoladan kale kala siyaado noqday ama kala gooni noqday waa la aqbalayaa taasna waa midaa wey marka markaa leenahay sheedu waa goorma waa cinda tacaduri ljamci waa marka ay suurtogeli weydo in la jamciyo labada xadiid limaada qaacido kala qabsada waxaa la yidhahdaa alicmaalu wlaa min alihmaali aan ku celiyo alicmaalu awlaa min alihmaali labada nasba in lagu camal falo ayaa ka mudan in mid ka mida la tuuro idan labada nas inta lagu camalfali karo oo labadaba la jamcin karo ayaa ka awleysan in mid la tuuro alicmaalu awlaa min alihmaali in lagu camalfalo naskan oo lagu camalfalo naskan ayaa mudan intii mid la tuuri lahaa alicmaalu awlaa min alihmaal taa waa midaan sheegnay midda labaad maxaanu nidhi mar hadduusan ninkan fiqada wuxuu ku khilaafay jamaacadan ama liman huwa awthaqu minhu uu ku khilaafay hadduusan ka hor imaanaynin waxaanu nidhi ziyaadatu thiqati maqbuul qofka thiqada ah ziyaadada uu la yimid lama tuuraye ayada waa maqbuul maadaama oo nin fiqa ah oo jabal ah oo lagu kalsoon yahay uu yahay idan inta haddii aad fahamteen waxaanu nidhi wamaa yukhaalifu hiqatun fiihi lmala fashaadu si fiican baad u fahamteen baan u malaynayaa yacni wamaa xadiidka yukhaalifu hiqatun nin fiqa ah uu ku khilaafo fiihi xadiidka dhexdiisa almala yacni jamaaca waa jamaacadee waa jamaacatun awthaqu minhu waa jamaaco kaloo asaga ka fiqaysan aw jamaacatun awlaa minhu ama jamaaco kaloo asaga ka mudan ka xoog badan hadduu ninku khilaafo xadiidkaa shaad baa la yidhaahdaa goormo weeye waa cinda tacaduri ljamci horta waa marka la jamcin waayo wey laakiin haddii la jamcin karo maxaanu nidhi ziyaadatu thiqa maqbuul qofkaa thiqada ah xadiidka uu dadkaa kala gooni noqday lama tuure ee maqbuul weeyo waa la qaadan marka haddii labada xadiid la jamcin karona waa la jamcinaya hadda jamac baa suurtageli waaye liman huwa awthaqu minhu buuna khilaafay xadiidka marka waanu tuurayna shaad baana magiciisa la yidhaahdaan waa daciif shaad baa la yidhaahdaayo xadiidka waa daciif ilaa in la helo wax shaadnimada ka saara maaha wamaa yukhaalifu hiqatun fiihi lmalaa fashaadu tusaalaha waan ka bixinay miya ku celiya mar labaad xadiidka goormaa shaad la dhihi karaa waa markuu khilaafo liman huwa awlaa minhu waa markuu khilaafo liman huwa awthaqu minhu wa cinda tacaduri ljamci waa marka labada xadiid la jamcin waayo maxaa yeelay in la jamciyo ayaa asala maxaa yeelay waxaanu nidhi alicmaalu wlaa min alihmaal yacni in labada nasba lagu camal falaa mudan in la tuuro in la tuuro waxaa ka mudan horta labada nasba in lagu camal falo marka hadduu xadiidka shaadkaa ah, khilaafa liman huwa minhu aw liman huwa awthaqu minhu oo markaasi la jamcin kari waayo waxaan leenahay xadiidkaa shaad baa la yidhaahdaa walmaqluubu beytka qaybtiisa dambe sheekh wuxuu yidhi walmaqluubu qismaani tala talaada waa iska tatimatulbeyt beytkoon baa lagu dhammaystirayaaye wa asagoo ku yidhi walmaqluubu qismaani xadiid kale oo nala barayo wasfi kale oo nala barayo tilmaan kale oo nala barayo oo maqluub la yidhaahdo ayaa halinkan ka gelaynaa xadiidka shaadka warkiisu waa koobnaa waana soo qaadanay maqluubow maxaa tahay wuxuu ku yidhi maqluubku laba ayuu u qaybsama ayuu ku yidhi walmaqluubu qismaani talaadu waa iska tartimatulbeyt beytkaa lagu dhammaystirayaa ee dhagaha u dhigin iska dhaga waalmaqluubu xadiidka maqluubka la yidhaahdo qismaani waa laba qaybood labada qaybood marka beytka labayo labaatanaad baad ka arkaysaa ibdaalu raawin ma birawin qismu wa qalbu isnaadin limatnin qismu ibdaalu raawin ma biraawin qismu waqalbu qalbu isnaadin wa qalbu isnaadin limatnin qismu idan wuxuu ku yidhi labu u qaybsamaa xadiidkan haddaad maqasho waa maqluub maxaa laga wadaa kelimada la yidhahdaa maqluub maqluub waxaa la yidhahdaa wax la dabagediyey oo la foorariyey ayaa horta maqluub la yidhaahdaa maqluub markaad fahamtay macnihiisa in wax la gediyey ama la foorariyey uu yahay ayuu beydka labiyo labaatanaad mu'alifku raximahullah wuxuu yidhi ibdaalu raawin maa biraawin qismu ibdaalu raawin raawi lagu bedelo maa makaanka biraawin maa biraawin raawi kale makaankiisii iyo booskuu lahaa lagu bedelaayey qismun haadaa qismun kaasi qismin weeye idan ma fahamta maqluub markaanu duruusan akhriyayno kitaabkeennu u bilowna noo yahay sida fududna aan u akhriyayno hamoodin wax adag inay tahay isku adkaynin waa basiid yacni raawi booskiisi la qaaday laga qaaday oo raawi kale la geli waa intaa wax kale ma yaallo intaas wey ibdaalu raawin maa biraawin qismu asbaabaha layskugu bedelayana way badan yihiin asbaabaha raawi loogu bedelo raawi kale waa asbaabo fara badan weye waxaa ka mid ah horta matnigana wuu galaa sanadkana wuu galaa oo iqlaabku ama maqluubku wuxuu noqon karaa fi sanadi walmatni sanadka iyo matniga labada wuu galaa maxaa keeni kara marka in raawi raawi lagu bedelo ama matniga xadiidka lagu bedelo matni aqraad dhowra baa keenaya haddaan soo khulaaseeyo sahwi iyo khata wuu keenaa carabkaaba kaga dhacay maxaa la yidhahdaa sheekhii xadiidka akrinayey yaaba wuxuu isku khalday cumar iyo camar waa macquul meeshii cumar uu ka dhihi lahaa ayuu camr yidhi soo maaha meeshuu sahal ka dhihi lahaa yuu suhayl yidhi wixii way isu ekaan karaan waa macquul idan ibdaalu raawin maa biraawin qismu waxaa kale oo dhici kara iltibaas inuu isku qaso saan sheegnay waxaa kaloo dhici kara camdan kas iyo olakac ayadana waa dhici kartaa waana meeshay culummadu ay ku magacaabaan saariqu lxadiid waa ninka ugu tuugsan saariqu saariqulxadiid midka ay ah, ahluxadiidku ay ku magacaabaan wey qofka xadiidkani ama raawigani ama matnigani kas oogu beddelaya matnigani waa saariqu saariqulxadiid waa midka xadiidka xadaya weeye qasad cajaa'iba wey Eh, waana khatar weeye waana eh, waciid adag baana ku soo arooray qofka noocaas oo kale ah kas iskugu bedelaya ayib idan maxaanu nidhi khata' buu noqon karaa wuxuu noqon iyo sahwi yani sahwi iyo khata' buu noqon karaa wuxuu kaloo noqon karaa iltibaas wix baa isu ekaan kara wix baa isu ekaan kara khata'a ah. iyo sahwi waa waxaad olakac u samaynin iltibaaskuna waa isu ekaansho camar iyo cumar way isu heragyihiin sahal suhayl way isu ekaan karaan camdiguna waaba u kas baa nidhi mid kalaa jira liajli alimtixaani waalikhtibaar alimtixaanu liajli alikhtibaari waalimtixaan yacnii kas buu u samaynayaa laakiin kastan waa maxay kastii iyo kasta way kala duwan yihiin kastan waa lilikhtibaari waalimtixaan waxaa la doonayaa in la kala barto ama la fahmo ninkani inuu yahay nin sugan oo fiqa ah oo thabti ah inuu inuu yahay in kala raba in la ogaado kadib baa maxaa la samaynayaa xadiidi baa la iskugu khaldayaa ama ruwaaddii xadiidka ayaa la isu dabamarinayaa waxay wariyaan culummadu alimaamu albukhaariy raximahu llah markii uu tegey baghdad markii uu tegey baghdad oo masar ka tegey ayaa waxaa la yidhi toban nin waxaa la yidhi ninka hala imtixaamo xifdigiisa markaasaa toban nin baa min toban xadiida loo dhiibay toban nin ayaa min toban xadiid loo dhiibay markaasaa ninkaa sanadka uu hayo matniga uu aqrinayo sanadkiisa nin kala haya tobankii xadiid mid walba waxaa lagu rakibay sanad gooni ah nin baa akrinaya marka xadatanii fulaan qaala akbarnii fulaan qaala amba'anii fulaan wuu wadayaa sanadkii markuu taxo ayaa sanadkan matnigiisii matni aan ahayn buu ku rakibayaa qaala qaala rasuul sal ly salam xadiidka waa akrinaya idan matnigan iyo xadiidkan isma leh tobankii hore markuu dhammeeyey nin walba ayuu kii kalena tobankii bilaabay wuu dhegaysanaya imaamu lbukhaari ninka labaadna tobankiisa iyo matni waa isdaamarsan yihiin boqolkii xadiid markii la dhammeeyey ayuu imaamu lbukhaari bilaabay raximahullah wuxuu yidhi matnigaa xadiidkaasaa lahaa matnigaasna xadiidkaasaa lahaa eh, eh, maxaa la yidhahda sanadkaasna matnigaasaa lahaa idan waxaa dhici karta liajli imtixaan siduu yaxya binu maciin raximahu llahu tabaaraka wa tacaala uu sameeyey oo kale marka yaxya binu maciin raximahu llahu tabaaraka raximahu llah asagana aad buu arrintaa u samayn jiray marka qaarkood idan imaamuulbukhaarina waa lagu sameeyey raximahu llah waana wixi dhici kara liajli almtixaani walilikhtibaar si kastaba ha noqotee iqlaabku ama maqluubku ama iqlaabku waa shay matni matni lagu bedelo ama ama rijaal lagu bedelo rijaal kale way dhici kartaa liajli iltibaas inay qofka iska dhex gasho way dhici kartaa liajli alkhata waasahw way dhici kartaa waxaa kaloo dhici kara liajli camdan iyo olokaca oo edabdarro keeni karta ayadana way dhici kartaa waxaa kaloo dhici karaa liajli alimtixaani walilikhtibaar si kastaba ha dhacdee xadiidkaad noocaa ku aragtaa lagu baraya in magiciisa maqluub la yidhahdo sheekhu marka wuxuu yidhi raximahu llah waalmaqluubu qismaan ibdaalu raawin maa biraawin qismu idan raawi lagu bedela raawi waa qismi ibdaalu raawin makaana raawin aakhara yacni raawi makaankiisi raawi kale lagu bedelo qabso waa qaybe inta kale fiir wuxuu yihi wa qalbu isnaadin limatnin qismu wa qalbu isnaad sanad la bedelo limatnin matni kale loo bedelana asagana qismun waa qismi kale idan raawigina waa gala raawin biraawin sanad matni kale loo bedelo intii sanad lasoo kaxeeyo in matni la saaro isna waa gala waadix waan u malaynayaa raawi camar oo cumar lagu bedelo waa qaybta koowaad tusaale sanad lagu bedelo matni yani sanad baa lasoo kaxeeyey marka sanadkii lasoo kaxeeyey hadda idinka waxaa soo barateen maxaa la yidhaha mathalan cumar bin khataab radia allahu tacaala canhu sanadka aan ka soo sheekaynay mathalan yaxya alansaari iyo ibraahim itaymi iyo maxaa la yidhahdaa iikan calqama sanadkii noocaas aan hariib ku soo marnay yaad soo kaxaysay sanadka hore usoo sheegnay cumar bin khataab ayaa nabiga ka maqlay soma sal ly salam inama alacmaalu matniga ayaa waxaa soo kaxaysa yaxya binu saciid can naafic can ibni cumar can nabi xadiidkaas aad akhrida sidaa daraaddeed yacni sanadkan aad soo kaxaysay iyo matnigan isma leh matnigan isma leh marka wuxuu yidhi ibdaalu raawin maa biraawin qismu wa qalbu isnaadin limatnin qismu idan maqluubku waa daciif maqluubku asalkiisu waa daciif ilaa in laga helo waxaan la gediyey ee maqluubka laga dhigay asaga oo mataqaanaa toosan in la helo mooyaan asal ahaan arju inaad fahamteen xadiidkii hore oo wamaa yukhaalifu hiqatun fiihi lmala fashaadu iyo qaybtan kaloo ah walmaqluubu qismani tala ibdaalu raawin maa biraawin qismu wa qalbu isnaadin limatnin qismu والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية مؤلفku رحمه الله تبارك جل وعلا halkan wuxuu ka gelayaa bay aan horay si soo qaadanay oo gariibkii ahaa laga yaabo inay waxyar ku kala duwan yihiin laakiin macnuhu waa isku noocii wey wuxuu yidhi mualifku raximahu llah walfardu xadiidka mufradka loo yaqaan ama fardiga loo yaqaanaayi maa xadiid baa la yidhahdaa qayadtahu aad ku xidhay ood ku gooni yeeshay wey qayadtahu aad ku gooni yeeshay bihiqatin nin hiqa ah idan mufrad maxaa la yidhaahdaa ama fardi maxaa la yidhaahdaa waa xadiidka aad ku gooni yeeshay oo keli a nin hiqa ah maxaa laga wadaa waa maa rawaa man farada bihi hiqa aan tacriifina marka waxaa la yidhahdaa xadiidka mufradka ah ama fardiga ah man farada bihi fiqa nin fiqa ah waxa uu kala goori noqday uu la goori noqday baa la yidhahdaa walam uusan maxaa la yidhahdaa iikan cid kalena aynan la la warinin aan ku celiya halkaasi fardiga waxaa la yidhaahdaa man farada bihi fiqatun waa xadiidka uu nin fiqa a ah wariyey nin fiqa ayaa wariyey xadiidkaasi laakiin yuu kala goori noqday wuxuu kala goori noqday mathalan culummadii ay isku meesha joogeen way qaybiyaan oo waxay dhahaan fardun muطlaqun aw fardun mucayanun labadaas u qaybiyaan marka koobaad waalfardu maa qayadtahu waa xadiidka aad ku xidhay oo aad ku lug xidhay bihiqatin nin hiqa ayaad ku lug xidhay oo waxaad tidhi lam yarwi hada alxadiidi ilaa hiqa xadiidkan ma warinin oo hebel ninka la yidhahda kama warinin ilaa hiqatu nin hiqaa ma ahan inta kale ee ka warisay waa ducafo inta kale ee ka warisay waa dad ducafo ah idan xadiidkaasi hiqadiisa waxaa la gooni noqday hal nin oo keliya ila fahanu marinaya xadiidkaa hiqadiisa waxaa la gooni noqday nin gooni ah baa la gooni noqday yani eh, xadiid baa culum sheekh laga warinaya markaasaa waxaa tiri sheekhaasi axaadiidta dadka ka qaatay lam yarwi ilaa fiqa yacni ninkaas unbaa hiqa ah inta kale waa ducafo ayaa tidhi mathalan taasi waxaa weeye waa qeybta koowaado waalfardu maa qayadtahu bihiqatin waxaa la yidhahdaa waxa aad ku lug xidhay nin fiqa ah yacni maa rawaahu ilaa hiqatan ninkaasi qoladaa cid kale kama wari ilaa fiqa baa ka warisa ninkaasi dadka ka wariyey hebel unbaa fiqa ah hebel baad ku xidhay marka arrintaas taa waa mid midka labaad wuxuu ku yidhi alfardu maa qayatahu aw jamcin xadiidka fardiga waxaa la yidhahdaa aw jamcin jamcana waxaa la yidhahdaa yacni waa waxaa tidhi maalan xadiidka maa rawaahu ilaa ahlu shaam xadiidkan ma warinin ilaa reer shaam ma ahane aw jamcin baa laga wadaa yacni xadiidkii waxaad ku xidhay ood mucayan ooga dhigtay ama aad u nisbaysay walidaalika waxay ku magacaabaan yani waxaa weyan waa xadiidun mucayan aw xadiidu nisbina waa la dhahaa ama nisbi oo ayagaa loo tiiriyey ahlu muqdisho basaa wariyey mathalan ahlu shaam basaa wariyey mathalan ahlu xijaaz basaa wariye xadiidka mathalan soomaal xadiidkaa marka waxaa layidhaha mucayana waa la yidhaha nisbina waa la yidhahdaa nisbatan ilaa ahli shaam nisbatan ilaa ahli masr nisbatan ilaa ahli eh, maxaa ahli xijaaz ilaa aakhirihi marka aw jamcinta saas oola jeedaa waalfardu maa qayatahu bifiqa oo hal nin ah aw jamcin ama yacni nisbo aada u nisbaynayso jamca mucayana yaa jamacada waay waxaa la jamaacatu min ahli shaam yacni xadiidkan ma warinin ilaa maxaa la yidhahda ninkaasi xadiidkaa kama qaadanin ilaa jamaacatu min ahli shaam aw jamaacatu min ahli xijaaz aw jamaacatu min ahli maqdisho mathalan tusaale ahaan oo kale ilaa jamaacatu min ahli suumaal jamaaco soomaali unbaa ka maqashay jamaaco reer masraa ka maqashay jamaaco reer shaamaa ka maqashay taasna waxaa la yidhaha aw jamcin ayaa la yidhaahdaa waalfardu maa qayadtahu bihiqatin aw jamcin sidoo kale aw qasrin aw qasrin calaa riwaayatin waxaa tidhi riwaayadani aw qasrin calaa riwaaya aw qasrin calaa riwaayatin ama waxaad ku koobtay calaa riwaaya riwaayadaasi sa unbay ku timid hadihi riwaaya qad jaa'at bi hadihi siiqa riwaayadan qaabkan ayay ku timid waa laga yaabaa iyadoo noocyo kale inay meelo kale ku timaado laakiin waxaad leedahay riwaayadani qaabkan basa ayay ku soo aroortay intaba waad dhihi kartaa aan ku celiyo beydka والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية فقط بمعنى waa maxay fardiga maxaa la yidhahdaa maa qayadtahu bihiqa hal nin oo hiqa a baad ku xidhay waxaa tidhi xadiidkani maa rawaahu ilaa hiqa xadiidkan dadka wariyo o dhan waa ducafo ilaa ninkaasaa hiqa a maalan taas way dhib yartaa marka aw jamcin maya waxaa tidhi xadiidkani jamacaas un baa weriyey yacni maxaad u nisbaysay ahli shaam maxaad u nisbaysay ahli maxaad u nisbaysay ahlu suumaal sooma aw qasrin qasrin calaa riwaaya maya waxaa tidhi xadiidkan riwaayadaa besi ku yimid riwaayo kale kuma imin xadiidkani halkaa riwaayo unbuu ku yimid laakiin riwaayooyin kale kuma imanin haadihi riwaaya faqad riwaayadaa bes ayuu ku yimid qaabkaa basu ku yimid siiqadaa basu ayuu ku yimid idan maxaa la yidhahdaa xadiidka fardi baa la yihahdaa idan mujida saddex baan u qaybinay saddexdaan u qaybinay waa max waxaan u qaybinay inuu hal fiqa a ah wariyey sida cumar bin khataab oo kale maalan xadiidkaa uu laga soo wariyey oo hiqa waxaa ka wariyay calqaba waa hiqa wey soomaali xadiidka mufrad dhinacaasu ka noqonaya xadiidkii mufradka aan kusoo marnay xadiidka ninkaan baa wey bes ninkaasoo hiqa u baa ninkaan ka maqlay xadiidka cumar bin khataabin ku tadbiiqi calqama iyo ibraahim itaymi iyo yaxya alansaari iyo halkaa ku yani ku mithaali yani hiqada un baa ninkaa ka maqlay inta kale maya aw jamcin ama ahlu sumaal baa xadiidkaa maqlay walidalika waxaad dihi tafarada in badan baad arki doontaa tafarada hada alxadiidu xadiidkan waxaa la gooni noqday ahlu shaam wa ahlu xijaaz aw qasrin calaa riwaaya ama waxaad xadiidkani wuxuu ku yimid haadihi ariwaaya faqad riwaayooyin kalaba kuma imaanin xadiidkan asaga wmaa bicilati gumuudin aw khafaa mucallalun cindahumu qad curifa wamaa bicilatin gumuudin aw khafaa mucallalun cindahum qad curifa halkan mualifku wuxuu ka gelayaa raximah allahu tabaaraka wa xadiid kale oo magiciisa la yidhaahdo mucallal horey baan ku soo maray sooma xustaan cilada awaluha saxiixu wahuwa matasal isnaaduhu walam yushada aw yucal aw yucal cilada waa taanu horey aan ku soo marray oo aan u bixinay irsaalu lkhafiy cilada waataan horey aan ku soo marray al irsaalu lkhafiy waataan ku soo maraynay marka wuxuu yidhi wamaa xadiidka bicillatin ay bisababi cillati cillatin gumuudin cilladaasoo gumuudin mid hoos u qarsoona aan la arkaynin aw khafa ama qarsoon wamaa xadiidka bicillatin bisababi cillatin cillo sababteed cilladaasoo gumuudin aan la arkaynin waa yani waxaa weeyaan khafi wey aw khafaa ama qarsoon isku macno dhow yihin gumuudin hoos shayga u qoonee moolka ahee biyaha gudaha markii loo galo oo hoos loo galo ayaa laga wada marka cillo aan muuqanaynin oo qarsoon aw khafaa qarsoon marka waxaad dhigi kartaa wamaa bicilatin gumuudin aw khafa wamaa xadiidka bicilatin bisababi cilatin cillo sababteed gumuudin cilladaas oo aan la arkaynin aw khafaa qarsoon xadiidka ay ku timaado ama ay ku timaaddo xadiidka mudaribun baala magaciisa lagu baraya xadiidka ay ku timaaddo cillo aan la arkaynin oo qarsoon ciladiina waa xanuune alcilla waa xanuun intaa un ka qabso cilladu waa xanuun hebel cilla haysa manaa waa xanuun yahay waa xanuunsan yahay wey gaadhigii cillad baa iga gashay waa xanuunsan yahay wey telefoonka cilla iga galay waa xanuunsan yahay wey idan cilladu waa xanuun idan wuxuu ku yidhi xadiid kasta oo dhexdiisa ay ahaatay cillo qarsoon oon muuqanaynin ilaa dadka dee takhasuska kule dee dadka maxaa la yidhahdaa iiken jahaabidada ah ee cilmigan ku takhasusay oo waa dad koobanaday yacni khumuudkaa ma soo saaray cillada ilaa dad qarso dad gooni a ah mooyeen xadiidkaa magiciisa magaciisa waxaa la yidhaahdaa mucallal mudarib aan cafan mucallal baa la yidhahda isku khalday xadiidkaa mucallal baa la yidhaahdaa mudaribku noo imaan doonaa cindahum ay cinda ahli alfan yacni fannigan dadka yaqaana ala agtooda loo yaqaanaa mucallal qad curifa saasaa lagu yaqaanaa waa tatimatulbeyt idan beytku macnihiisu muxuu noqday xadiidka ay ku jirto cillad qarsoon magiciisa mucallal baa la yidhaahdaa cindahum ay cinda ahli lfanni fannigan mustalaxa ah dadka ku caanbaxay xadiidka dhexdiisa ay cillo ku jirta qarsoon oo hoos u qodan waxa kaasaa qad curifa lagu yaqaanaa cindahum ay cinda ahli lfanni idan waa iska waa iska waadix wey xadiidka horena waan usoo marnay maxaa la yidhahda iken alirsaalu alkhafiy asagana waa horey baanu ku soo marnay marka xadiidka cilladu ay hayseen mucallalka ah waa xadiidka ay cilad qarsoon ay ku jirto waxaanu soo saari karo oo keliya dadka jahaabidada ah ee cilmigan ku takhasusay miithaalkiisa markii aanu keenno ayaa si fiican u fahmi doontaa biidni tabaaraka wa tacaala wamaa bicilatin ghumuudin aw khafaa mucallalun cindahum qad curifa nacam وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن wadu ikhtilaafin wadu ikhtilaafi sanadin aw matnin mudaribun cinda uhayli lfanni halkaasaan ku joojin doonaa darsigeenna caawa biidn illahi tabaaraka wa tacaala mualifku wuxuu yidhi wadu khtilaafi sanadin wadu khtilaafi sanadin sanadka uu dhexdiisa ahaaday ama wadu ikhtilaafi sanadin sanadka khilaafka u saaxiibka ah ee dhexdiisu uu khilaafku ku jiro ee iska hor imaanaya baa lagu khilaafku wuxuu ka wadaa yacni wadu ikhtilaafi sanadin sanadka khilaafka u saaxiibka ah duu bimacnaa saaxib wey sanadka khilaafka u saaxiibka ah ee dhexdiisa uu khilaafku ku jiro aw matnin waduu ikhtilaafi matnin yacni matniga khilaafka u saaxiibka iska hor imaanayaay magiciisa muddarib baa la yidhahdaa waa lagu baraya marka mudaribka waa shaygu markuu isbaraamburo dhadhaqaaqo oo taxarug sameeyo oo iska hor imaado sida biyuhu iskaga hor imaanayaan oo kale ayaa mudarib la yidhahdaa cinda uhayl alfanni yacni fannigan dadka u saaxiibka ah wey yacni saasay u yaqaanaan yacni dadka fannigan u saaxiibka ah waxay u yaqaanaan maxaa la yidhaahdaa uhayl waa taskhiir weeye yacni waxaa weyaan dadka waxaa laga wadaa un dadka fanniga yaqaana waxay u yaqaanaan magiciisa mudarib ayay u yaqaanaan yani cinda ahli lfanni unbaa uhayl taskhiir looga dhigay yani uhayl waa taskhiiru ahl wey marka cinda ahli lfanni meesha ku dhihi lahaa ayuu ku yidhi cinda uhayli lfanni unbuu ku yidhi marka waa dadka ehelka fannigan u saaxiibka ah unbuu ka wadaa mualif wadu ikhtilaafi sanadin aw matn idan xadiidku hadduu iska hor imaado oo matnigiisu iska hor imaado ama sanadkiisu iska hor imaado xadiidka magiciisa mudarib